alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna suma ma bacd waa kitaabkeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmusdafawiya waana dersigeennii toddobaad wuxuuna ka bilaaban doonaa insha allahu tacaala xadiiska baabu ma jaءa fi mishyati rasuuli اllahi sala اllahu calayh wasalam wuxuu baabu yahay wixii ku yimi nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi socodkiisii iyo qaab socodkiisu siduu ah mishya waa ismu hay-a waxaana loo jeedaa qaabkii uu nebi moxamed sala allahu caleyh wasalam uu u socon jiray qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybat bnu saciid aburaja albaqlaani xadaana ibnu lahiica cabdulaahi ibnu lahiica ninkan yani waxaa ku dhacay ikhtilaad baa ku dhacay bacda ixtiraaqi kutubihi kutubtiisii markay ka gubatay laakiin riwaayada cabaadiladu ay ka wariyaan iyo qutayba riwaayaadka ay ka wariyaan waa la tasxiixiyaa oo qabla alikhtilaad ayay wax ka wariyeen cabdulaahi ibnu mubaarak iyo cabdulaahi ibnu yasiid iyo cabdulaahi ibnu maslama cabdulahi ibnu yasiid almuqri cabdulaahi ibnu maslama yacnii cabdulaahi ibnulmubaarak afartaa cabaadilada riwaayada ay ka wariyeen inta badan waa la taseexiya qaala alimaamu raximah llahu tacaala can abi yunas abi yunas waxa weeye waa abi hurayra sulaym ibnu jubayr addowsi baa layidhaha can abi hurayrata radi allaahu canhu annahu qaal maa ra'aytu maanan arag buu yidhi shay-an shay oo axsana ka wanaagsan min rasuuli illaahi sal allah aleh wasalam shay nebi maxamed ka wanaagsan xagga muuqaalka iyo aragtida iyo dhaqanka midna maan arag kaanna shamsa waxaad moodaa qoraxdu tajri inay soconayso fii wajhihi wejigiisa dhexdiisa inay qoraxdu soconaysaad mooddaa waxaa looga jeedaa xagga nuurka iyo iftiinka wejigiisa ku yaalla iyo muuqaalka ka muuqanaya waxaad moodaa qoraxdiiba inay wejigiisa ay dul saaran tahay walaa ra'aytu maanan arag nusqooyinka qaarkoodna waa sida fiicane wamaa ra'aytu maan arag axadan ruuxoo asraca uga degdeg badan nebiga sal allah aleh wasalam fii mishyatihi qaab socodkiisa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh socod gaaban oo la moodo inuu jiran yahay nebigu ma soconayn yacnii socod dherar badan oo la moodo qofkani sidii qof xanuunsanaya oo kalena maahay oo dadku ay yidhaahdaan mawaalan yahay see u soconaya socodkiisu wuxuu ahaa nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh socod degdegna uu ku jiro degenaansho iyo hibe ilaahay subxaana wa tacaala iyo xasiloonina ay dul saaran tahay ayuu ah maa ra'aytu maanan arag buu yidhi axadan ruuxoo asraca uga degdeg badan nabiga fii mishyatihi socodkiisa min rasuulilahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi kaannama alardu arlada waxaad mooddaa dhulka waxaad mooddaa tudwaa lahu in loo soo duubay dhulkii in loo soo duubay baad mooddaa sida tallaabada uu u dedejinayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi inna annagu waxaanu ahayn lanujhidu kuwa ku dhiba anfusanaa nafafyaashayadannu ku dhibi jirnay sidii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi aanu maciisa ula socon lahayn wainahu isaguna la hayru muktarisin yacnii midaan u aabba yeelin buu ahaa lakhayru muktarisin midaan u aabba yeelin yacnii isma dhibayo isagu socodka iskuma dhibayo mana daallana taklifo iyo muxuu ahaa mashaqo iyo dhibna kuma jirto qaabka uu soconayo laakiin dadkan la soconaya baa gaari la way gaari la'yihi marka lakayru muktarisin mid aan u aabayeelayn buu ahaayo yacni marka aan isku dhibayn maadaama socodkiisa kalifna aanu ku jirin socod dhexdhexaadana uu soconayo yani nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayhi waanu isku dhibi jirnay si aanu u gaadhno wuxuu leeyay kaannama alardu arlada waxaad moodaa tudwa lahu nebiga in loo soo duubay inna anagu lanujhidu kuwo ku dhibaannu ahayn anfusana nafafyaasheedaanu ku dhibi jirnay maxaanu ku dhibaynaa almashya macahu la socoshada aannu la soconno ile qofkaad la socoto waa inaad tallaabadii mar la qaadaayo aad gaadhaa si aad ula sinaato ayib wainahu nebiguna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa lakayru muktarisin yacni midaanu aabbayeelayn midaanu aabbayeelayn maxaa laga wadaa macnaha socodka iyo takliifo aanay ku hayn ayay ahayd imaamu tirmidi waxaa la wadaagsanaya imaam axmed fii musnadihi wabn sacd fi abaqaat abu shaykh fii akhlaaqi nebiy sal allah aleh wasalam sheekh naasirna wuu saxiix yeelay mishkaat lmasaabiix mukhtasaru shamaailka haddii ilaahay kuu runya mukhtasaru shamaailka uu ku daciifiyey raqamka ayayuu ku daciifiyey marka haddii la fiiriyo shawaahid buu helayaa dhanka macnaha yani markaa laakiin waxaa ku jira nin yani markaa majhuula ku jira qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana caliy bn xujr asacdi waqayru waaxidin qaalu waxay idhahdeen ahbaranaa ciisa bnu yunas waxaa laga yaabaa kutubtiina nusqooyinka qaarkood inaad ku aragtaan ana ama ku aragtaan ana ana waxaa loo jeedaa waa ahbaranaa baa la soo anaana waxaa loo jeedaa waxaa la soo gaabiyey maxay xadaana istilaax barta yacnii ee ana cabdullaahi looma jeede waa xadaanaa cabdullaahi iyo ahbaranaa baa loo jeeda ciisa ibnu yunus can camr ibni cabdilaahi mowla kufrata qaal wuxuu yidhi ahbaranii ibraahim ibnu muxamed baa ii warramay ibraahim ibnu muxamedkaas muxuu ahaa min waladi caliy bni abi aalibin cali bni abi aalib ka mid ahaa qaala wuxuu yidhi kaana caliyun cali wuxuu ahaa idaa wasafa markuu sifaynayo markuu rabo inuu tilmaan uu ka bixiyo annabiyi sal alla aleh nabiga nebiga wuxuu odhanayay kaana wuxuu ahaa subanuhu idaa mashaa markuu soconayo taqallaca yani tallaabo xoogluu soconayay taqallacu waxa weeye kaana yamshi biquwa waa in dhulka intaad yani salmug aad ka buuxsato socodka aad ka buuxsato socodka intuu ruuxu uu ka buuxsado lugta meesha uu ka qaadayna si xoogle markaa uuga qaada layidhaha ayib sidii ay dhulka goosanayso kaana wuxuu ahaa suubanuhu idaa mashaa markuu soconayo taqallaca yacni rasuulku salawaatuullahi wasalaamu calayhi si xoog leh yacni marka ayuu u soconayay ka'annamaa waxaad moodaa yanxadu inuu ka soo min sababin meel koraysa xadiiskanna naguma cusbe wuuna soo maray wuxuu yani horu inoogu soo maray sanadkiisuna waa daciif ishkaat lmasaabiix raqamka ayaa lagu daciifiyey qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana sufyaan ibnu wakiic sufyaan ibnu wakiic nin iqa weeye laakiin waxaa lagu daciifiyey ubtuliya biwaraaqihi ninkii kaatibka u ahaa ee wax qori jiray baa lagu imtixaamay xadiiskiisii iyo xadiiskii kayrkiiba isku khalday waa looga naseexeeyey wiilkayga waa khayrqabuu yidhi anaa idinka aqa kadibna xadiiskiisii baa la daciifiyey qaal wuxuu yidhi xadaanaa abii aabbahay ii warramay waa wakiic ibnu ljaraax ibnu maliix aru'aasi can ilmascuudiyi mascuudi waynu soo marnay can cumaan ibni muslim ibni hurmus dacfi baa ku jira yacni ninkan fiihi can naafic ibni jubayr ibni mudcim can caliy bni abi aalibin qaala wuxuu idhi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa mashaa markuu soconayo takafa'a wuu horu socotoonayey yacni takafu'an horu socoto yacni waa socod uu xagga hore u yara iilanayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh idaa mashaa markuu soconayo nebigu sal alla aleh takafu'an horu socoto ka'annamaa waxaad mooddaa suubanaha yanxadu inuu ka soo hoobanayo kasoo degaandegayo min sababin ay min murtafacin meel koraysa inuu ka soo degayo xadiiskan waynu soo marnay sanadkiisa yacni waxaa ku jira sufyaan ibnu wakiic iyo cuhmaan ibnu muslim baa ku jira dayib oo wuxuu inoogu soo hormaray raqamka shanaad iyo lix buu inoogu soo hormaray laakiin shawaahiddiisa lagu taxsiinayay fii mukhtasar shamaa'il raqamka afartanaad ayuu sheekh naasir uu ku saxiix yeelay intan waxaynu kaga soo baxaynaa ama aynu kaga baxnay qaabkii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u soconayay qaab nool oo deggan oo haybadi ay ka muuqato sidoo kalena ujeeddadiisa iyo maqsadkiisa gaadhaya ayuu u soconayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka uu soconayo wuxuu lahaa nebigu qaab horo socoto ah yacni ka'annamaa inuu soo yara janjeedho oo soo yaro qalluucan yahay ayuu lahaa sidii qof meel degaandega meel koraysa kasoo degaandegayuu ka soo hoobanaya qaabkaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh u socon jiray qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaaa fii taqanuci rasuuli illahi sal alla aleh yahay wixii ku yimi nabi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh madaxa wixii uu saaranayay taqanuc waxaa la yidhaahdaa hagoogta wax kastoo la hagoogtaa la yidhaahdaa laakiin hadda waxaa looga jeedaa xadiiska uu keenay waa xadiiskii hore aynu u soo marnayo ah oo la gooyey oo cimaamadda laga hoosaysiiyo marka madaxa la saliideeyo ayuu hadda u jeedaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana yuusuf ibnu ciisa qaala xadaana wakiic bnu jaraax bnu maliix aru'aasi xadaana rabiic bnu sabiixin can yasiid bni abaanin can anas bni maalikin qaala anahu qaala kaana rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yukiru kii badiyuu ahaa alqinaaca qinaaca ayuu badin jiray qinaac maxaa la yidhahdaa waxaynu nidhi waa maro go'an oo nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh madaxa markuu saliidaysto uu saari jiray cimaamada uu ka hoosaysiin jiray qinaacu waxa weeye waa khirqa yacni tuudacu cala alra'si fi isticmaali duhni marka saliidda la isticmaalayo madaxa la saliidaynayo ayaa laga hoosaysiinaya yuksiru wuxuu badinayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alqinaaca maradaas madaxa la saarayuu badinayay kaanna sawbahu maradiisa waxaad mooday sawbu zayaatin nin saliidla ah yacnii maradiisoo kalaad mooday xadiisku waa daciifa wuxuu inoogu soo hormaray raqamka soddoniyo labaad waxaynu nidhi nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi khalqiga iyo dadka midka ugu nadiifsan buu ahaa laakiin riwaayadan maxaa loo jeedaa maradiisa iyo jidhkiisaba nebigu nadiif bay ahaayeen yacnii saliidda oo madaxa marsaday si uu yacni cimaamaddii aanay u gaadhin buu mara calala intuu dilaaciyo ayuu iska xijin jiro oo madaxa uu saari jiray ama nadaafadda iyo yani shakhsiga ugu qiimaha badan buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xataa dhididkiisa soo tilmaannay dumarku inay barafuun yani marka ay ku darsanayeen baabu maa jaaa fii jilsati rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam yacni fiihi alaaatu axaadiis wuxuu baabu yahay wixii ku yimi qaab fadhigii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh sideebuu u fadhiisan yani waa ismu hay-a ah. waa qaabkeebuu u fadhiisan jiray jalsa haddii la yidhaahdo bifatxi iljiimna maxay noqonaysaa hal fadhi yani hal mar oo u fadhiistay bay noqonaysaa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdu ibnu xumayd qaala xadaana cafaan ibnu muslim xadaana cabdulaahi ibnu xasaan can jaddatayhi aynu soo labadiisa ayeeyo midna waxaa la odhan jiray safiya midna waxaa la odhan jiray duxayba can kaylata binti mahraba khayla binti makhrama waxaa laga wariyay annaha ra'at waxay aragtay rasuulalahi sala aleh wasalam rasuulka ilaahay ayay aragtay oo filmasjidi masaajidka dhexdiisa ku sugan walxaal huwa rasuulkuna sal alla aleh wasalam qaacidun uu fadhiyo alqurfasaa yani uu u fadhiyo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi qaab doonyaysiyana uu u fadhiyo qurfasaa waxa weeye waa fadhiga ruuxu intuu badhida yacni salmugeed uu dhulka dhigo labada jilboodna uu koru taago labada gacmoodna uu ku soo qabsado maxaa la yidhaahdaa doonyaysi doonyaysi baa la yidhahda qaarkoodna waxay u yaqaaniin digiran xidhashay u yaqaaniin ya saas ku qabo gacmaha hoosudh agga kasoo dhinacyada kasoo mari gacmaha sidii go ah. ah, saas w saas ninkaa fadhi wa wlxaal huwa isaguna qaacidun yani markaa uu fadhiyo alqurfasaa yani qaab fadhi doonyaysiya oo u fadhiyo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qaalad waxay tidhi falammaa ra'aytu rasuula allahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay markaan arkay almutakhashica isagoo ku khushuucsan filjilsati fadhigii iyo qaab fadhigii isagoo ku khushuucsan markaan arkay baa urcidtu waa lay gariiriyey bay tii yani way cabsata urcidtu waa lay gariiriye waa lay ruxay min ay min ajli alkhawfi cabsi darteed ayaan la ruxmay bay tii xadiisku dheer buu lahaayo saxaabigii kale la socday baa wuxuu idhi yaa rasuul allah urcidat almiskiina rasuulka ilah miskiintii waatan gariiraysa yani waa garinaysa markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu yidhi isdeji inama ana cabdun anigu addoon addoommada ka miduun baan ahay isdeji buu ku yidhi waxayna la naxday riwaayaadkii hore waataynu ku soo marnay yacni ana man ra'aahu badahatan haabahu marka qacda ugu horeeya ruuxii la kulmaa wuu ka haybaysan jiray waman khaaladahu macrifatan axabbahu ruuxii macrifo ugu dheehma oo ku soo noqnoqda oo nebiga la tacaamulana oo la dhaqmana wuu jeclaysanayay dhaqan wanaaggiisa iyo dabacadiisa wanaagsan markay marka nebigiioo sidaa u fadhiyo gacmaha saa u fadhiya oo masaajidkii yani markaa dhex fadhiyo khushuucsan oo haybad iyo xasillooni iyo deganaanshu ay ka muuqato ay isha ku dhufatay bay gariirta way jaraysay markay jaraysay ayaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh saxaabigii sheegay wuxuu yidhi miskiinadii yani way jaraysay oo waa taas gariiraysa nebigu marka isdeji buu yidhi markuu kelmaddii nebigu ku yidhi ayaa cabsidii ka baxday orcidtu yacnii waa ruuxay bay tiri oo waa lay gariiriyey min ay min ajli alkhawfi cabsi darteed ayaa la ii gariiriyey bay tiri xasanahu alalbaaniyu raximah llahu tacala fii saxiixi sunani abi daa'uud waladab lmufrad lilbukhaari yacnii xadiiska raqamkiisu yahay abu daa'uudna raqamka ah mishkaat lmasaabiixna raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana saciid bn cabdiraxmaan almaqsuumi waqayru waaxidin qaala wuxuu yhi xadaana sufyaan alsawri can zuhriyi can cabaad bni tamiimin can cammihi adeerkii wuxuu ka wariyay annahu ra'a nabiya sal alla aleh wasalam nebigu arkay mustalqiyan xaaluu jeegojeego iyo qadaad u jiifo nebigu sal alla aleh wasalam waxaa kaloo la yidhaahdaa xaaluu dhacadiido ayib nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dhabarkuu u jiifaa labadiisa lugood siday ahaayeenna isagaa kuu tilmaami doona waadican xaaluu dul saaray oo u dejiyey ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midood cala lukhraa midii kale uu dul saaray intuu nebigu salawatullahi waslamu aleh dhabardhabar u jiifsaday ayuu labadii lugood midoodu midii kale dul saaray laba macnaba midood waa suurowdaayo lugta inuu fidiyey kadibna lugtii kale uu dul saaray inaanuu lugta fidina lugta intuu soo laabay tii kalena markaa uu sidaa uu u dul saaray labada waa suurooda tan dambe marka qaabkan dambe ee lugaha yani marka in lugna la dul saaro lana taago nahyi baa ku soo arooray oo tahoray culimadu culimmadu marka ay ku fasiraan nahyi baa ku soo arooray nebigu wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh laa yastalqiyanna axadukum midkiin jeegojeego iyo qadaad iyaanu u jiifsanni uma yadacu ixdaa rijlayhi cala alukhraa kadibna lugtiisa lugta kale yaanu dul saarin see laysu waafajinaya marka waa ficil iyo qawl ficilku wuu bannaynayaa qawlkuna wuu diidayaa marka maxaa iska hor yimi bayna alnafyi waalibaat ayib waxay culimmadu isku waafajiyeen xadiiskan qowlka waxaa lagu xambaarayaa in ruuxu lugtiisii uu taago lugta kalena uu dul saaro waxaa ka dhalanaya in cawradiisii ay faydanto oo muuqato cawradu inay faydanto ay muuqatona maxaa tahay waa nahyi oo sharcigu waa diideen ayib xadiiska hore ee falka nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh uu sameeyeyna waxaa laga qaadanaya inaan cawradiisu aanay muuqanayn inaan cawradiisu aanay muuqanayno marka quruxu cawradiisii ay u qarsoon tahay haddii ilaahay kuu ron yahay markaasoo kale waa samayn karaa nahyigana waxa weeye waxaa lagu xambaarayaa ruuxa markaa cawradiisii yani markaa ay muuqanayso sidoo kalena laga aamin yahay yani in cawradiisii ay muuqato annahu ra'aa nabiya sal alla aleh wasalam nebiga arkay mustalqiyan isagoo jeegajeega u jiifa qadaadka u jiifa filmasjidi masaajidka dhexdiisa waadican xaal u dejiyey ixdaa rijlayhi labadiisa lugood midooda cala lukhraa midii kale uu dul saaray xadiiska bukhaari iyo muslim tirmidi abu daud nasaa'i iyo keyrkood baa warinaya fii saxiixayn buuna ku sugan yahay qal اlimam raximah اllah tacala xadaana slmta ibn shabiibin qala xadaana cabdاllahi bnu ibrahim اlmadani xadaana isxaaq ibn muxamed alansaari can rabiic bni cabdiraxmaan ibni abi saciid alkhudri can abiihi cabdiraxmaan bni abi saciidin can jadihi abi saciidin alkhudri sacd ibnu malik yanii magaciisa kunyadaasuu ku caanbaxay abu saciid alkhudri laakiin magaciisa waxa lahaha sacd ibnu malik ibnu sinaan alkhudri wuxuu ka mid yahay min almukhiriin todobada saxaabi ee mid waliba kun xadiis ka badan uu wariyey buu ka mid yahay qaale wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal alla rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa jalasa markuu fadhiisto filmasjidi masjidka dhexdiisa markuu fadhiisto ixtabaa wuxuu doonyeysan jiray biyadayhi labadiisa gacmood buu doonyeysan jiray ama digarinxibasho ama doonyeysi waxaa tidhaahdaba waa fadhigii hadda qaabkii hadda uu idintusayey ninkan uu idin tusay xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jira laakiin shawaahid kale oo lagu xoojinayo oo ku xoogoobayo uu leeyahay bayhaqi baa fii sunan ku warinaya walimaamu albaqawi fii sharxi sunnu ku warinaya sheekh naasirna yani wuxuu ku saxiix yeelay mukhtasaru shamaa'il boqoliyo saddex saxiixadana siddeed boqoliyo toddobiyo labaatan waxaa xoojinaya riwaayada bukhaari fii saxiixii uu ku warinayo riwaayo kaloo can ibni cumar laga warinayo fii saxiixi muslim iyo riwaayo kaloo ibnu cabaas laga warinayo ayaa lagu xoojinaya marka riwaayaadkani waxay dhammaantood kuu tilmaamayaan qaab fadhigii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u fadhiisan jiray inay ahayd yacnii doonyaysigu uu kamid ahaa haduu yani markaa mara haystana dee maradaa lagu soo xidhi jilbaha haddii kalena gacmihiisu ku doonyaysan jiray waxaa kaloo yani dhacadiid inuu haddii ilaahay ku runa dhabarka intuu u jiifsado lugta uu saarayay lugta kale uu saarayeyna yani way soo aroortay inkastoo aynu nidhi yani qawlka nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuu ku reebay oo xadiiska aynu ku soo marray qaababkaas nebi moxamed salawatullahi wasalaamu caleyh u fadhiistay waxay keenaysaa yacnii in nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi qaabkii uu u fadhiisan jiray iyo dhaqankiisu siduu ahaa inaad barato mararka qaarkoodna si yacnii mutarabbic ah ayuu nebigu sal allah aleh wasalam ugu fadhiisanayay qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu maa ja'a fii tuk'ati rasuuli illaahi sal allah aleh wasalam tuk'a iyo itikaa fuka ah waxaa la yidhaahdaa calaa wasni fucla waxaa loo jeedaa maa yutakaw calayhi waxaa lagu jiqilaysanayo ee ama suxulka la gelinayo markaad dhinacan aad dhigto ama dhinac kale aad dhigto yacni ama barkin yar iyo makhida ha ahaato ama wax kaleba ha ahaatee shayga aad ku jiqilaysanayso ee suxulka dhigayso ayaa waxaa la yidhahdaa maxay tug ah itikaana waxaa la yidhaahdaa ruuxu waxa uu ku dangiigsanayo oo itikaaga caamsano ruuxu waxa uu ku dangiigsanayo ama wax taaganoo markaa uu cuskanayo sida qof uu garabka qabsaday iyo waxyaabahaas kale oo dhan itika baa layidhahda shan xadiis buu ku soo aroorin doonaa qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa cabaas ibnu muxamed aduuriyu lbaqdaadiyu duuri waa xaafad baqdaad ka mida ah baa loo nisbaynaya xadaana isxaaq ibnu mansuur alkawsaj baynu soo baranay laakiin hadda waxa weeye waa isxaaq ibnu mansuur yacni assaluuli abu cabdiraxmaan yani culimmaduna waa ka hadleen takalamuu fiihi waa liajli tashayuc xoogaa fikrigan shiicada ayaa u soo tasarubay oo uu wax ka qaata can israa'iil ibni yunis ibn abi isxaaq asabiici can simak bni xarbin can jaabir bni samura qaale wuxuu yidhi ra'aytu rasuula allahi sal alla leh wasalam rasuulka ilaahi baan arkay mutaki'an isagoo ku dangiigsaday asagoo ku jiqilaysan calaa wisaadatin barkin barkintaasoo calaa yasaarihi bidixdiisa ahaatay barkin uu dhankiisa bidix yacni markaa uu hoosgeliyey jiqilkiisa bidix uu hoosgeliyey ayuu ku jiifay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh ayib ra'aytu rasuulalahi sal alla aleh wasalam baan arkay muttaki'an isagoo ku jiqlaysan calaa wisaadatin barkin isagoo ku jiqlaysan calaa yasaarihi ay maa'ilan xaalu yacni markaa u leexsan yahay calaa yasaarihi dhankiisa bidix xadiiska imaamu tirmidi abu daa'uud yaa warinaya alimaam axmedna fi lmusnad buu ku warinayaa sheekh naasirna wuu saxiix yeelay shamaa'ilka boqoliyo afar raqamka ah qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana xumayd ibnu mascadata albasri xadaana bishr ibn lmufadal xadaana aljurayriyu saciid ibnu iyaas aljurayri can cabdiraxmaan bni abi bakrata ibni nufeyc ibn xaaris can abiihi abi bakra nufeyc ibn xaaris anahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ileh wuxuu yidhi alaa uxadisukum miyaanan idinka warramayn maidiin sheegaa biakbari alkabaa'iri kabaa'irta kuwa ugu waaweyn maydinka warrama qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuul allah nacam rasuulka ilaahay ow nooga waran inaadan nooga warramin iska daay qaala wuxuu yidhi al-ishraaku billaah waa ilaahay oo loo shirki sameeyo xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala uu lahaa oo cid kale loola qaybiyo wa cuquuqu lwaalidayni iyo labada waalidoo caaq lagu noqdo kitaabulkabaa'ir baynu ku soo faahfaahinayoo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa marka la fiiriyo xaq xuquuqdiisa kama hadlo ilaa waalidku ilaahay dabadhiga subxaana wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana ilahi wuxuu idhaahdaa waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ila iyaahu wabilwaalidayni ixsaana anishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir xaq ilaahay subxaana wa tacaala marka laga hadlo xuquuqda ilaahay uu leeyahay oo ah cibaadada in isaga loo badhax tiro wuxuu sharciyeeyey jideeyeyna lagu caabudo waxaa la daba dhigaa xaqa labada waalid ay ku leeyihiin ruuxa muslimka ah maxaa yeelay iyagaa sabab ugu ah yacnii imaanshihii adduunka u yimi xataa hadday gaala yihiin baa ilahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wain jaahadaaka cala an tushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tudichuma wasaaxibhuma fi dunya macruufan baa layidhi subxana wa tacala waata nabigeenu leeyahay rida rabbi fii rida alwaalidi raalli ahaanshaha rabbi wuxuu ku xidhan yahay labada waalid raalli ahaanshahooda in la raaligeliyo wa sakhadu rabbi rabbi cadhadiisuna waxay ku xidhan tahay fii sakhadi alwaalidi labada waalid cadhadooda ayay ku xidhan tahay qaale wuxuu wajalasa rasuululahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuu fadhiistay wa kaana wuxuu ahaa mutaki'an mid jiqilaysan buu ahaa nebigu qaala wuxuu yidhi wa shahaadatu zuuri iyo markhaatiga beenta ah oo amase wuxuu yidhi qowlu zuuri hadalka beenta ah qaala wuxuu yidhi famaa zaala kama suulin rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay yaquuluhaa xaal uu leeyahay kelmadda wa shahaadatu zuuri wa qowlu zuuri uu ku celcelinayo xataa qulnaa ilaa naxariis ay nabiga u naxariisanayaan iyo tudhid ay u tudhayaan ayay leeyihiin alla mu aamuso nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayada bukhaari iyadu yani shaki ma gelino fi saxiixi albukhaari alaa waqowlu zuur wa shahaadat zuur buu nebigu yidhi alaa waqowlu zuur wa shahaadat zuur markhaatiga beenta ah iyo hadalka beenta ah muxuu nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh xaaladii hore ee ee uu fadhiyey uu u bedelay noocyada iyo asaaliibta iyo qaababka dacwada uu dadka ku gaadhsiinayo waxaa ka mid ahayd oo saxaabadu ay wax ku fahmayeen muuqaalka nebiga iyo xaaladaha uu ku sugan yahay marka shirkigii iyo cuquuqul waalidaynka markhaati beenaaluhu miyuu ka dembi weyn yahay laa dembe bacda alkufri soomaa dembi gaalnimo ka weyni miyuu jiraa maya laakiin waxaa la milicsanayaa xadiisku uu ina tusaya oo noo iftiiminaya xoogaa tooshka uu ku qabanaya ruuxa gaalnimadiisu isagay ku eg tahay laakiin markhaati beenaalaha dembiga ka dhalanaya waa mutacadi oo wuu gudbayaa soo xoolo dad baa lagu qaadanaya qoys dhisnaa lagu kala kaxaynaya qof baa dhiiggiisii lagu daadinaya qisaas mid baa diyadii loogu diidayaa so madaro iyo dhib gudbaysa maaha waa madaro iyo dhib gudbaysa saxaabadu marka nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh way u tudheenoo waxay yidhaahdeen famaa zaala waataynu soo marnay zaala yukariruhaa xataa qulnaa laytahu sakat inuu erayga ku celcelinayo kama suulin ilaa aanu nidhi alla muu iska aamuso waa fahnay marka nebigu aamuso saxiixaynka bukhaari iyo muslim baa warinaya tirmidina isaguna baabun fi shahaadaat ku warinaya waxaa laga qaadanayaa marka oo maxalushaahidka inoogu jira ay tahay wajalasa jalasa rasuulu llahi sal alla aleh wasalam wa kaana muttaki'an ilan itikaabaa laga hadlayay xadiiskan marka munaasabada iyo ujeeddada imaamku u daliishaday kuma cada maxaa yeelay waxaynu soo kala saarnay yacnii waxaa la yidhaahdo alitikaa iyo macnaynu soo kala saar iyo takia takiadu waxaynu nidhi waa ruuxu inuu jiqilka u waxgeliyo marka wuu soo fadhiistay wa kaana mutaki'an mid yani wax jiqilaysanna uu ahaa haddii ilaahay kuu ron yahay waxa uu jiqilaysnaa waa dhici kartaa in haddii ilaahay kuu ron yahay ay shay uu hoos yaallay waa dhici kartaa inuu suxulka u jiifay oo soo kacay labadaba waa dhici karta qala اlimam raximah اllah tacala xadaana qutaybaة bn saciid abu rajaء albaqlani xadaana shariik bn cabdاllahi annaqci alqaadi sa'a xifduhu lama waliya alqada can caliy bn اlaqmar can abi juxayfata wahbi bn cabdillaahi aswa'i anahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi wuxuu yidhi amaa ana anugu fala aakulu cuni maayo muttaki'an anigoo jiqilaysan wax cuni maayo anigoo dhinac u jiifa oo jiqilka yani haddii ilaahay ku ama suxulka dhinaca ku haya wax cuni maayo buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayb waxaa inuu yani fadhi uu wax ku cunay waxaa sugnaatay qaabka atixiyaadka hore aynu u fadhiisanno isagoo u fadhiya inuu wax cunay nebigu salawatu ullahi wasalaamu uhdiyat linabiyi sal alla aleh wasalam shaatun fajasa calaa rugbatayhi yakul neef adhayaa loo soo hadiyeeyey nebiga salawaatuullahi wasalaamu caleyh markaasuu jilba joogsaday lug buu ku fadhiistay lugna wuu ku istaagay xertu siday allabariga u fadhiisataan ma taqaaneen ayb reer magaalku yanii qofku wuxuu qaadanayaa boos weyn buu qaadanayaa laakiin xeraha dadku soo maray baa garanaya saxanka yar waxaa isugu tegaya koox baa isugu tegaya ninka boos weyn inuu fadhiisto lama rabo lug buu ku fadhiisan lugtii kalena wuu taagaya sidaa markuu nebigu u fadhiistay faqaala lahu alacraabiyu maa haadihi ljilsa nin reer baadiyaha wuxuu ku yidhi muxuu yahay fadhigan iyo qaabkan aad u fadhida faqaala wuxuu yidhi ina allaha jacalanii cabdan kariima walam yajcalnii jabbaaran caniida ilaahay wuxuu iga yeelay addoon sharaf leh oo qiimale buu alleh subxaana wa tacaala iga yeelay oo tawaaducayo isdhuldhigaya igama yeelin yacni mid qasbid badan oo madax adagoo ummadda qasba marka nebigu wuxuu yidhi u cuni maayo anigoo jiqilaysan wax cuni maayo waxaa ku jira qaab kibir iyo xoogaa isla baa ku jirta nabigana salawaatulahi wasalaamu calayhi ummadda iyo bulshada muslimiinta ah, ee ceelka saafiga uu ka waraabinayo waxa uu ku barbaarinayo waxaa ka mid a ah inay tawaaducaan oo isdhuldhigaan yacnii ilaa qofna qof aanu u faaninoo ku kibrin dhaqankaa jaahiliga ah baa ummadda laga sifaynaya qaala alimaamu raximah allahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar xadiiskaa hore bukhaari iyo muslim baa warinaya tirmidina fii jaamicihi buu ku warinaya raqamka qaala xadaana cabduraxmaan ibnu mahdi xadaana sufyaan athawri can cali bni alaqmar sanadkii hore yani ayuu markii hore qutay buu ka warinayay maantana moxamed ibnu bashaar buu ka warinaya qaala wuxuu yidhi samictu abaa juxayfata abaa juxayfa aan maqlay wahbi bnu cabdilaahi assuwaa'i yaquulu isagoo leh qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilah wuxuu yidhi laa aakulu cuni maayo mutaki'an anigoo jiqilaysan wax cuni maayo buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana yuusuf ibnu ciisa qaala xadaana wakiic bnu jarax ibnu maliix aru'aasi xadaana israa'iil can simaak ibnu xarbin can jaabir ibnu samur israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici in badan baynu soo simaaki bnu xarbina riwaayatuhu cikrima bayn waxaynu waa mudariba can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi ra'aytu nebiya sal alla aleh wasalam nebigaan arkay yosuubanaha mutaki'an isagoo jiqilaysan calaa wisaadatin barkin yacni dusheeda isagoo ku jiqilaysan ayaan arkay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wainoo soo hormaray xadiiskani yanii isagoo qaybtiisa hore yani markaa uu tilmaan kale iyo sifo kale u deliishanayo raqamka siddeetanaad buu inoogu soo hormaray qaala abu ciisa wuxuu idhi lam yadkur wakiic wakiic maanu sheegin calaa yasaarihi bidixdiisa maanu sheegin ra'aytu nebiya sal alla aleh mutaki'an nebi maxamed oo jiqilaysan ayaan arkay keliya ayuu wariyey wahaakadaa sidaasaa rawaa qayru waaxidin hal wax ka badan uu wariyey can israa'iila israa'iil uga wariyey naxwa riwaayati wakiicin riwaayada wakiic oo kale walaa naclamu ma ogin axadan ruux oo yacnii rawaa fiihi wariyey rawaa wariyey fiihi ay can nabiyi sal alla aleh ka wariyey calaa yasaarihi ka wariyey ilaa maa rawaahu isxaaq ibn mansuur wuxuu wariyey mooyaane can israa'iil ibni yuunus uu ka wariyey imaamku sidaasuu leeyahay oo macnaha wuxuu ku xambaarayaa lafdigan calaa yasaarihi inuu haddii ilaahay kuu roon yahay uu lafdi shaada uu yahay oo uu la gooni noqday nin ka layaha isxaaq ibnu mansuur can israa'iil uu kala gooni noqday laakiin shaad maahe cabdurasaaq baa yani warinaya cinda axmed imaam axmed fii musnadihi siduu ku tilmaamay sidan uu nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi samaynayeyna calaa yasaarihi qayd maaha yacni mutaki ah waa xaalad ka mida uun xaaladihii waxaa lagu xambaarayaa waa libayaani alwaaqic walaysa qaydan waa xaalad ka mida xaaladihii nebiga u arkay oo u muuqday qayd maaha inuu nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh dhanka bidix uu u jiifsaday oo u jiqlaysnaa oo aan midigta la ogolayn mafhuumka laga fahmi maayo laakiin wuxuu laynoo soo guurinayaa xaalad ka mida xaaladihii nebiga salawaatulahi wasalaamu caleyh aragtida iyo wakhtiyada ay arkayaan iyo la kulanka ay saxaabadu nebiga la kulmayaanna wuu kala duwanaa nin weliba xaaladii uu kula kulmay iyo wixii uu ku arkay nebiga salawatu ullahi wasalaamu alayhi ayuu noo soo guurinayay qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaa fi ittikaa'i rasuuli illahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh dangiigsigiisii ama cuskashadii uu shay cuskanayay ayaa marka uu baab yahay qaala alimaamu raximahullah waxaan idhi ittikaaga ayaa ka caamsan macnihii hore aynu soo marnay taki ah waxaa ka caamsan itikaaga ka caamsan oo itikaaga waxaa soo gelaya xataa ruuxu hadduu qof uu garabka u qabsado itikaaga soo gelaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulaahi bnu cabdiraxmaan cabdulahi bnu cabdiraxmaan waa kuma shiikha imam imaamu daarimi in badan baynu soo marnay xadaana camr bnu caasim xadaana xamaad bnu slm can xumayd bni abi xumayd adawiil can anas bni malikin radi allahu canhu anahu qaala ana nebiya sal alla aleh wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa shaakiyan mid xanuunsanaya mid jiran buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh fakharaja wuu soo baxay suubanuhu yatawakau isagoo cuskan calaa usaamata bni zaydin usaama ibnu zayd isagoo cuskan oo garabka haystuu soo baxa maxalushaahidkuna waxa weeye fakharaja yatawaka'u calaa usaamata bni zaydin usaama ibnu zayd isagoo cuskan buu soo baxay nebigu walxaal calayhi dushiisa ay tahay thawbun maro qidriyun oo beledkaa loo nisbeeyey qidriga waxaynu nidhi maaha magaaladan hadda yani macruufka ah ee mxuu ahaa qadar loo yaqaane waa gobol yani markaas sacuudiga dhici jiray oo meelaha dhici jiray wa qad tawashaxa bihi uu hullaabtay yacnii marada uu hullaabtay nebigu salawaatuullahi wasalaamu calayh fa sallaa bihim wuu tujiyey nebigu saxaabadii buu tujiyey ridwaanullaahi calayhim xadiiskan marka maxalushaahidka yani inoogu jiraan waxa weeye waa nabigu inuu garabka haystay usaama ibn sayd uu garabka haystay wey uuna inoo soo horomaray xadiisku wuxuu inoogu soo horomaray raqamka konton iyo sideed buu inoogu soo horomaray qaala alimaam raximah allahu tacaala xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarimi qaala xadaana moxamed ibn mubaarak xadaana cada ibnu muslim alkhafaaf alxalabi xadaana jacfar ibn burqaan can cada bni abi rabaxin can ilfadl bni cabaas qaala wuxuu yihi dakhaltu cala rasuuli illahi sal alla aleh wasalam ibnu cabaas yani fadlu ibnu cabaas waa cabaas ibnu cabdilmualib awlaadiisa midkii ugu weynaa weeye waana midkii loogu kunyeeyeyo cabaas ibnu cabdilmualib kunyadiisa waxaa loodhan jiray abulfadl dahaltu calaa rasuuli ilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baan u soo galay fii maradihi jiradiisii dhexdeeda alladii maradkaasoo tuwafiya fiihi nebiga lagu oofsaday oo uu ku dhintay wa calaa ra'sihi nabiga madaxiisa dushiisana waxaa saarnaa cisaabatun mare ayaa saarnayd safraa'u oo jaallo ah madaxa wuxuu ku duubtay nebigu salawatuulahi wasalaamu calayh maro jaalla ayuu ku duubtay fa sallamtu alayhi waan salaamay nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu idhi yaa fadlu fadliyow nusqooyinka qaarkoodna waxay qorayaan ay fadlu waana isku macna fadliyow qultu waxaan idhi lambayka yaa rasuula allah ku ajiibay rasuulka ilaahayow qaala wuxuu idhi ushdud ku adkee bi haadihi alcisaaba maradan ku adkee ra'sii madaxayga ku adkee qaala wuxuu idhi fa facaltu waan sameeyey sidii baan sameeyey uma qacada wuu fadhiistay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh fa wadaca kafahu baabacadiisa ayuu saaray calaa garabkayga ayuu saaray baabacadiisa uma qaama waa istaagay fadakhala wuxuu galay fi lmasjidi masaajidka ayuu galay wa fi lxadiisi xadiiska waxaa ku sugnaa qisatun qiso ayaa ku sugnaydoo markuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh masaajidka u galay ayuu saxaabada ridwaanullaahi calayhim wuxuu u jeediyey dardaaran dheer oo waxyaabaha soo socda iyo qaybiyaadka yacni iyo fitanta imaan doonta wax badan buu nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi uu uga warramay markii aan nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh u galay madaxa waxaa ugu xidhnaa maro yacnii jaallo ah baa ugu xidhnayd kadibna wuxuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh maradan madaxa ku adkee ku xidh ku xij macnaha rasuulka salawatullahi wasalaamu caleyh jiradii haysay iyo madax xanuunkii hayaybuu wuxuu rabaa inuu ku khafiifiyo xidhitaanka yacnii madaxa la xidhayo waana la samayn jiray dhaqan ahaano qofka meesha xanuunaysa iyo xubinka xanuunaysa ayaa yani meelaha aan dawada lahayn xubinkaasaa la xidhi jiray waa la giijin jiray lan qofku marka uu xanuunsado wuxuu naf bidayaa wuxuun yani in lagu cilaajiyo o lagu daweeyo ayb nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka markii madaxa loogu adkeeyey ayuu kacay gacantuu garabkaygu qabsaday kadibna wuu istaagay buu markuu istaagayna masaajidkau kaxeeyey masaajidkau galay masaajidka markuu galayna fariintii uu doonayo ummadda inuu gaadhsiiyo ayuu gaadhsiiyey nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiska sanadkiisa dacfi baa ku jiro cadaa ibnu muslim ninka la yidhaahdaa ku jira yacnii ibnu kasiir fi taariikh wuxuu ku leeyahay albidaaya wanihaaya mujalladka shanaad wuxuu ku leeyahy wa fii isnaadihi wa matnihi qaraabatun shadiida sanadkiisa iyo matnigiisaba qaraabaa ku jirta qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu ma jaءa fi sifati akli rasuuli اllahi sal اllah aleh wasalam wuxuu baab yahay wixii ku yimi sifadii iyo qaabkii nebi maxamed cuntada u cuni jiray sideeba u cuni jiray xadaana muxamed ibnu bashaar waa bundaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan athawri can sacd bni ibraahim sacd bn ibraahim bn cabdiraxmaan bn cawf aلzuhri can ibnin likacb bni maalikin inan kacb ibnu maalik u sugnaado kacb ibnu maalik uu dhalay baa laga warinayaa xadiiska marka waa majhuul haddii saa loo eego laakiin waxaa ilaahay mahadiisa subxaana wa tacaala kacb ibnu maalik laba wiil oo u dhalay midna waxaa cabdiraxmaan la yidhaha midna cabdilaahi la labaduba waa laba nin oo siqa oo nin daciifa maanu dhalin marka dhib maleh ibhaamka la ibhaamiyey marka wax dhiba uu leeyahay ma jirto maadaama labadiisii wiilba la yaqaano labaduna laba ninoo siqa ay yihiin dhib ma leh can abiihi kacb ibni wuxuu ka warinaya ana nebiya sal alla aleh wasalam kaana wuxuu ahaa yalcaqu mid leefa ayuu ahaa nebigu yani asaabicahu farihiisa alaaan saddex jeer ayuu farihiisa markuu cuntada cuno uu leefaya nebigu salawatu ullahi wasalaamu kaana wuxuu an yalcaqu mid leefa yacnii wuu muudsanayay asaabicahu farihiisa alaaan saddex jeer ayuu muudsanayay nebigu sal alla aleh wasalam nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ahaa saddexda farood yacnii farihiisa mid saddex jeer yacni markaa leefa ama waxay leedahay saddexdiisa farood buu muudsan jiray saddex jeer laakiin riwaayaatku waxay u badan yihiin nebigu salawaat ullahi wasalaamu calayh kaana yalcaqu asaabicahu ahalaa farihiisa saddexdaa buu nebigu leefi jiray ee maha saddex jeer buu muudsan jiray riwaayaadku uma badno innagana wuu ina faray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi idaa akala axadukum fala yamsax yadahu xataa yalcaqaha aw yulciqaha midkiin markuu wax cunayo tuwaalkii iyo maryihii iyo gacmaha wixii lagu tirtiranayay ama tiishkii iyo waxa la midka ayaanu ku tirtiranin ilaa farihii uu leefo ama loo leefo bukhaari fii saxiixihi wuxuu baabaystay baabu lacqi اlasaabici qabla an tamsaxa bilmindiil faraha in la leefo intaan tuwaal iyo safaleeti iyo yacni aan waxaa lagu masixin tacliilka iyo cilladu maxay tahay xikamta waxyaabaha sharcigu ina farayo qayb caqligeenna kooban ee gaaban weynu ku ogaan karnaa xikmooyinka ku jira qayb badanoo ka midana xikmooyinka ku jira ma ogaan karno isagaa caddeeyey nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa faraha loo leefaya wuxuu nebigu yidhi fa inakum la tadruuna fii ayi dacaamikum albaraka idinkuma ogidin cuntadiinna meesha barakadu ay kaga jirto ma intan dambe ee farahaaga ku hadhay bay ku jirtaa ma saxanka bay ku jirtay ma intii bilowga ahayd bay ku jirtay meel barakadu ku jirto idinkuma ogidine ayuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh midkiin yaanu farihii masixin yacnii ilaa uu leefo ayuu yidhi waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska nebigu saddex farood buu wax ku cuni jiray suulka iyo labadaa farood ee ku xigta culimada ibn cuthaymiin oo kale raximah allahu tacala wuxuu leeyahay sharaxa riyaadu saalixiinka mujalladka koowaad wuxuu leeyahay cuntadaa waxaa loo qaybinayaa laba qaybood qayb saddexdan farood shaqadooda ay ku filan yihiin oo inaga kaafiyayaan iyo qayb aanay ku filnayn qaybta aanay ku filnayn marka shantii farood inuu ku cuno basi iyo dhib ma leh bal adigu bariis saddex farood isugu keen ya soomaalida bariisiyo baastay cunaan soo maa bariis saddex farood isugu keen wuxuu leeyahy marka ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala haddaan saddexdan farood aanay ku filnayn shantii farood inuu ku cuno basi iyo dhib ma buu leeyahay qaala abu ciisa wuxuu ihi warawaa kayru muxamed ibnu bashaar waxay wariyeen haada alxadiia ayuu wariyey qaala wuxuu idhi kaana wuxua nebigu yalcaqu mid leefa yacnii murdiya nuuga ayuu ahaa asaabicahu farihiisa asalaasa ee saddexda ah ayuu leefayay nebigu salawatullahi wasalaamu calayh xadaana xasan ibnu caliy alkhalaal alxulwaani qaala xadaana cafaan ibnu muslim xadaana xamaad ibnu salma can saabit bn aslm albunani can anas bni maliki radi allahu canhu anahu qaal kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa akala dacaaman cunto markuu cuno laciqa wuxuu leefayey nebigu asaabicahu farihiisa asalaasa ee saddexda ah ayuu leefayey nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska muslim abu daawuud tirmidi iyo keyrkood baa warinaya waana xadiis saxiixa mar haddii imaamu muslim qal imaam raximah llahu tacaala xadaana xusein bnu caliy bnu yasiid assudai albaqdaadi xadaana yacquub ibnu isxaaq yacni alxadramiya xadaana shucbata bn xajaaj alcataki can sufyaan asawri can caliy bn alaqmar can abi juxayfata wahb bni cabdilaahi assuwaai qaala wuxuu yidhi qaala nebiyu sal alla aleh waslem nebigu wuxuu yidhi ama ana anigu falaa aakulu cuni maayo mutaki'an anigoo dangiiga anoo jiqilaysan cuni maayo xadaanaa haaruun ibnu isxaaq alhamdaani wuxuu u soo celiyey sanadka ayuu yani faa'iido dhanka sanadka abaa ku jirto ciddii riwaayadii hore uu ka warinayay cidaan ahayn buu riwaayadan ka warinaya xadaanaa cabdulaahi bnu sulaymaan can hishaam ibni curwata can ibnin likacbi bni maalikin can abiih kacbi ibni maalik qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal alla aleh yaakulu mid cuna biasaabicihi farihiisa asalaasi ee saddexda wayalcaquhunna mid leefa murdiya ayuu ahaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu calayh ama muudsada farihii muudsada xadaana axmed ibnu maniic albaqawi qaala xadaana alfadl ibnu dukayn xadaana muscab ibnu sulaymin qaala wuxuu yidhi anas ibni maalikin baan maqlay yaquulu isagoo leh yacnii uutiya rasuululahi sala aleh wasalam rasuulka ilaahi waxaa loo keenay bitamrin timir baa loo keenay fa waxaan arkay suubanaha yaakulu isagoo cunaya walxaal huwa isaguna muuqicin yacni markaa uu jilba joogo min aljuuci ay min ajli aljuuci gaajo darteed muqciga waxaa la yidhaahdaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh markaynu yacni ka hadlayno afka waa qurxisanaynaa maxaa fiqiga marka axaadiista ku saabsan muqiciga laga hadlayo waxaa la yidhahdaa mxuu ahaa fadhidaayarayn fadhidaayaraynta mataqaani laba qaab weeye qaab waa nahyi oo waa la diiday salaada dhexdeeda inaad la timaado waa la diiday waa barida inuu ruuxu u dhulka dhigo jilbahana uu kor taago tusaale saasoo kale weeye lama ogola qaabka kale la ogol yahay ee eh, fii sunani tirmidi uu ku keenayo riwaayada cabdulahi bni cabbaasna ay ku sugan tahay waa qaabka atixiyaadka hore aynu u fadhiisanno marka qofku meel ciriiriya uu ku jiro ama si caadiya ah. sidaas wey kuma arkaan laakiin aduunbaa inaa xaggooda ku jeesatay ayib riwaayaadkan marka aynu soo ururinno waxay dhammaantood tilmaamayaan nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh inuu saddex farood uu wax ku cunayey saddexdaa farood markuu wax ku cunana farihiisa uu leefayey nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi cillada iyo sababtana uu ku caddeeyey cuntadiinna cuntada barakaan ka rabnaa sooma inay jidhka quwayso in daacadii iyo cibaadadii aad ugu xoogsato in nafci ilaahay subxaana watacaala uu kaa siiyo barakadu meeshay ku jirto ma ogidine cuna buu yidhi nebigu salawatullahi wasalam aleyh uu yii ilaa aad farihii markaa aad leeftaan buu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu marba hadday sunnadu marka nebi maxamed ka sugnaata anigu faraha maxaan ka leefayaa iyo fare maxaa ku jira iyo haddii ilaahay kuu runya maxaa saxan laga murdinayaa iyo haddaad u baahan tahay haaf baasta oo kaleaan kuu dalbaynaa iyo sheekadaasi waa sheeko jaahil waah mar haddii sunnada nebi maxamed laguu sheego salawaatullahi wasalaamu alayhi walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana siirada nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh iyo shamaaishiisa waxaan uga sheekaynaynaa bal nebi maxamed salawatulahi wasalaamu caleyh inaad jeclaato dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisiina aad ogaato abuurkiisa iyo qaabkii uu u abuurnaana inaad barato ayaan uga sheekaynaynaa duruustan u akhrinaynaa wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab wacla wabillahi towfiiq